alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa khatami اlanbiyaaءi wاlmursaliin wcalى aalihi waasxaabihi اlkiraam alatqiyaaءi اlbarara wclى اtaabiciina lahm bإxsaani ilى ywm اddiin wslama tasliima kasiira allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuur اlfahm wاftax calayna bmacrifaة اlcilm wsahil lana abwaaba fadlika wanshur calayna min khasa'ini raxmatika ya arxam araaximiin waxaynu ka bilaabaynaa aayadda saddex iyo labaatana ka mida suuratu nisaa waxaynu ku dhex jirnay fii walaa zilna fi mawaanic nikaax almuxaramaatu min annisaana waa la ydhaha mawaanic nikaaxna waa la ydhaha su-aasha labadaba ay ku imaan kartaa maa hiya almuxaramaat min annisaa kuwa dumarka guurkooda la diiday muxuu yahay su-aashu way odhan kartaa maa hiya mawaanicu nikaax waxyaabaha guurka hor joogsadee gabadh kaa hor joogsan karaa maxayina way noqon kartaa oo markaa jawaabteedu ay noqonayso annasab walridaac walmusaahara wa kownuhaa khaamisa kownuhaa fii caqdi اlghayr wa fii ciddati اlghayr marka siyaabaha labada siyoodba way kusoo aroori kartaa soddon dumaraynu soo tirinay saddex meelooda min toddoba iyo meel sagaala bay leeyihin dabcan oo shuruudaha loo xidhaya goorta qofkan uu xaraam noqon kara iyo qaarkood halkan aynu ku arki qaarna dee kutubta fiqiga sida mubahadkaa uga hadlaysa faahfaahsan uga warramaysa masalada ayaa laga eegi karaa waayo laba arrimood isma galaan baa la idhaahdaa altaxqiiqu waaltakhiiru laa yajtamicaani in shaygii la lafaguro oo aad loogu daadego tafaasiishiisa iyo in la farabadiyo ma suuroobayso marka haddii la doonayo in aad loo faahfaahiyo darisku waa laga yaabaa inaanu dhaafin safxad barhkeed marka sidaa darteed qofku isagu waa inuu shaqo guri yeelan karaa waxaa la iska qaata had iyo jeer masaa'ilka fiqiga marka la marayo kutubta ka hadasho axkaamta sida fiq almanhaji oo kale iyo fiqu sunnaha iyo kutubta xadiidka ah ee shuraaxda lah iyo baa la iska qaata baabkii caawa aad tafsiirka ku aragtay waa inaad awood u yeelan kartaa inta fiqiga fahriskiisa eegtaad la soo baxdo <clears throat> inaad daalacan karto ayaa muhiima waaya oo laba arrimood baa haboon in la isla akhriyo cilmiga inaad naqli u yeelato iyo inaad qiraa'o u yeelato naqlinta waxa weeye inaad sheekh kuu soo gudbiyo oo usluubka waxaan loo fasiray iyo sida loo fahmay iyo sida la ysula akhriyo kuu sheegaa waa inuu jiraa qiraa'ana waa inaad yeelato oo waa inaanad ku koobsanin keliya intii laguu sheegayay leanna inta laguu sheegayaa way koobantay had walba ee waxaa laguu sheegayaa waa inuu miftaax ku noqdaa adiguna aad yeelan kartaa alqiraa'a liwaxdak kelidaa inaad wax akrin karto waaya qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu idhi subxaanah xurimat calaykum waxa la idinka xaaraam yeelay macnaha guurkooda weeye ummahaatukum hooyooyinkii wa banaatukum hablihiinna wa akhawaatukum walaalihiin hablaha walaalaha tihiin wa cammaatikum eddooyinkiin wa khaalaatikum wa khala wa cammaatukum xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa cammaatukum wa khaalaatukum iyo habaryarihiin wa banaatu lakh hablihii a adeerka ruma wahaydeen wa banaatu luht hablihii walaashu ay dhashay abtiga wahaydeen wa ummahaatukum hooyooyinkiin ayaa guurkoodu xaraam idinka yihi allaatii hooyooyinkaasoo ardacnakum idin jaqsiiyey hooyadii naaska ku jaqsiisay ee aan ku dhalin wa akhawaatukum min aradaaca iyo carruurta hablaha a ah ka walaalatihiin xagga naaska ku walaalatihiinna naas wada jaqdeen wa ummahaatu nisaa'ikum dumarkiinna macnaa xaasaskiinna hooyooyinkood oo sodohidiina iyo warabaa'ibikum warabaa'ibukum iyo dumarka rabiibada idiina ee xaaskiinu wadato allaatii hablahaasoo fii xujuurikum dhabtiinna ku sugan gurigii gurigiinna jooga haysaa mas-uuliyaddiinna ku jira kuwaasoo min nisaa'ikum dumarkiinna ka yimi oo dumarkiinu ay dhaleen xaasaskiinu dhaleen allaatii xaasaskaasoo dakhaltum bihinna alla aqal gasheen xaaskii aad la gashay ooridaada ahayd inantay sii wadatay dhabtaada ku jiiftay macnaha kula joogtay waa xaraam guurkeeda fain lam takuunuu haddaydaan ahayn dakhaltum bihinna haddaydaan la guri gelin falaa junaaxa calaykum dembi idinkama haysto inaa hablaha iska guursataan kol haddaad hooyadeed meherisay iyadii kaa xaaraan noqon mayso kol haddaan aqalgal jirin wa xalaa'ilu abnaa'ikum inamadiinnu dumarkay qabaane xaasaska u ah ee xalaasha u ah iyagana waa idinka xaraam alladiina inamadaasoo min ashlaabikum tagooggiinna ka dhashay ee aan tabanni jirin macnaa kuwii laydinku yeedhaye un maaha idinla qoyska ahaaye waa kuwo tagooggiinna ka soo jeedoo dhashee wa an tajmacuu baa laydinka xaaraantinimeeyey inaad kulmisaan bayna alukhtayni laba habloodoo walaala ah guur inaad ku kulmisaan waa xaraam ilaa maa qad salaf wixii horu maray mooyaane wixii wakhtigii jaahiliyadii dhacay alla dhaaf ina allaha kaana ghafuuran raxiima ilaahay baa ahaaday mid dembiga dhaafo oo naxariista waalmuxsanaat kuwa mutasawijaadka ah ee min annisaa'i dumarka ka mid ah ee rag kale uu qabo ee nin xaasu ee meher ugu xidhan yahay guurkoodu waa idinka xaraam ilaa maa malakat aymaanukum gacmihiinnu kuway milkiyeen mooyaane ee gaalada ka soo qabsateen ninba hala ahaatee caqadkaasi la tixgelin maayo waa caqad kaafir weeye waa addoon iyadu kitaab allaahi calaykum waa qoraal ilaahay uu dushiinna ku qoray kitaab allaahi calaykum kataba allaahu lakum kitaaba ilaahay kaasuu idiin qorou idinku waajibiyey wa uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey maa waraa'a daalikum intaa wixii ka soo haray maa waraaa dalikum kiinaa wixii ka soo haray an tabtaquu inaad raadsataan biamwaalikum xoolihiinna ninkii wax guursanaya waa kii adduun bixiye eh adduunkiinna ku doonta dumarada kale ee inta diintu sheegtay aan ahayn ee xalaasha ah muxsiniina idinka guursanaya hayra musaafixiin oo aan ka sinaysanaynin sina ma jirto oo xaaraan laakiin xalaal ku raadsada oo xoolihiinna ku doonta fama stamtactum bihi oorida aa ku raaxaysataan oo minhunna dumarkaa ka mid a fa aatuuhunna siiya ujuurahunna meherkooda siiya de ku bakhaylin oo yaan la cawarin fariidatan min allah ilaahay baa u go'aamiyey go-aanka yaan la khilaafin walaa junaaxa calaykum dembi idinkama saarna ragow fii maa taraadaytum bihi wixii aa isku afkarataan oo min bacdi alfariida intii aa u qadarteen kadib wixii adiga iyo ooridu ka heshiisaan ama ay kaa saamaxdo dembi ma jiro mar haddaanu dirqi ahayn ina allaha kaana caliiman xakiima ilaahay baa cilmi iyo xikmadba subxaanah isagu iska leh waaye marka labada aayadood waxay tilmaameen dumarka intii guurkoodu uu xaraamta ahaa ayaa ay xuseen mid horeynu u soo marnay halkanna waxa ku sheegan sida aad arkayso shan iyo labadan aayadoodna afar iyo toban baa ku sheegan aayaddaa dambe shan iyo labaatanna mid baa ku sheegan waa imisa aayadda hore waxay sheegtay mid aayadda ku xigtaana saddex iyo toban aayadda ku xigtaana mid aayadda ku xigtaana mid yaa shan iyo toban lix iyo toban baa la af lixiyo bay dhowrkaa aayadood sheegeen dee intii kalena qur-aanku meelaha uu ku sheegay iyo xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam siduu u sheegay waynu soo ishaarno waa soo tilmaanay halkan toddobadii nasabka nasabnimo ku xaaraan ahaabay aayaddu isku xidhiidsay midi waa ummadii ummahaatuku hooyo maxaa la ydhaahdaa hooyo waxa weeye ciddii aad ka farcan tahay waxa weeyaan hooyada ayayda ayayda aabbo ayeeyooyinkii iyo hooyadii waa isku liis dee waa hooyow ayeeyad hooyadii iyo ayaydii iyo mucoydii waa isku wada liisuna waa wada hooyow wa banaatukum hablahaagii hablihiinni inantaad dhashay iyo inantaad dhashay inantay sii dhashay iyo inankaagu tuu dhalay intuba waa maxay dee wada hablahaagii ee lama odhanayo tii awoogu dee way ka baxday meesha ee taad dhashay kuway sii dhashayna waa hablahaagii wa akhawaatukum walaalihiin waa walaalihii xagga aabbiyo xagga hooyo kuwii xagga aabba ah ka walaalahaydeen iyo hablihaa xagga hooyo ka walaalahaydeen wa camaatukum edooyinkii waa kuwii la dhashay aabbo saddexda dhinac midkay doonayaan ha ahaadeen wa khaalaatukum habaryarihi habaryartii hooyo la dhalatay saddexda weji dhinacay doonayaan walaalaha ka ahaadeen hooyo banaatul akh mar haddii ninkaa walaala tihiin hablihiisii weeye isagana dhinacaad doontaanba walaala ka ahaada banaatul ukht walaashii gabadhaa walaalahaydeen hablahay sii dhashay dhinacaa doontaanba ka walaalahada saddexda weji haddaa isku hooyo tihiin haddaa isku aabba tihiin iyo haddaa labadaba tihiin kollayba kol haddaa walaalatiin inantay sii dhashay abtiga aad u tahay iyaduna guurkeeda waa xaraam wa banaat lukht waa kuwii nasabka toddobadaasi markaa halkaa waxaad ka aragtay toddoba toddobadaasi nasabkay xaraam ku yihiin sa aayadda u xusayso wa ummahaatukum allaatii ardacnakum wa akhawaatukum min aradaaca labadaasina maxay ka joogaanay ka sheegan yihiin toddobadii xagga nuugmada qad yudrik allabiib bilmithaali alwaaxid maa laa yudrikuhu alqabiyu bialfi amhila baa la ydhaha qofka caqliga wanaagsan lihi waxa uu ku fahmaa tusaalaha keliya wax aanu qofka madaxiisu fooraraa kun tusaale ku fahmin qur-aankuna si baliiq u hadlaa laba tusaalaa lagu siiyey intii kalena waa la todobadii toddobadii macnaha ridaaca ah, lagaaga dhiibay shanta kalena ku dabaqabanaya shanta kalena waad ku dabaqabanaysa maalan ummadii iyo ukhtadiiba aayaddu sheegtay inantaadii maxay noqonaysaa inantaadii waxa weeyaan xaaskaagu qofka ay jaqsiisay waa inantaadii eedadaa waxay noqonaysaa tii aabbaha ay naaska wada jaqeen habaryarta oo xagga nuugmada ahay waa tii ay hooyada wada jaqeen tii aa naaska wada jaqdeen inanta ay sii dhashay dee baad u tahay ninka naaska wada jaqdeen inanta uu sii dhalay dee adeerun baad u tahay ay usoo bandhigeen dumarka mid ka mid a heblaayo maad guursatid heblaayo maxaanu guursanaa walaalkeed baan naaska wada jaqnay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam oo dee waa waxa weeyaan waa bintlakh min aradaaca halkaasunbaad ka wadaysaa dee kuwaa horunbaad qaadanaysaa mid kalunbaad barbar dhigaysaa wa ummahaatu nisaa'ikum xaasaskiina hooyooyinkood waa sodohdu sodohdu mar alla marka inanta lagu meheriyo hooyay noqotay hooyo ayay noqotay damiirka wanaagsan ee miyir qaba ee nooleen bakhtiin halkaa khajiraad baa uga bilaabmaysa macnaha in dareenka markaa imanaya waxa weeye hooyada uun in ay kula mid tahay kol haddii cawradii inanteeda aad xalaashatay oo sharcigu ku xalaaleeyey iyadii hooyay noqotay gacaltooyo weyn baa timid oo tii hooyo oo kale ah hooyadaa un bay kula mid tahay warabaaibukum allaati fii xujuurikum min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihinna fain lam takunuu dakhaltum bihinna falaa junaaxa calaykum intaas waxay ka hadashay rabiibadii rabiibadu waxa weeyaan tii aad rabaysay xaasku hablaha ay wadato iyaguna waa idin rabaynayaan idinkuna waa rabaynaysa oo reerka qayb weyn bay ka tahay inantaas ushaqayntiisa iyo adeegiisa iyo koruqaadkiisa de iyadiina waa la rabaynayaa rabiibana qur-aanku uu ku tilmaamo waa tii la rabaynayay fi lxujuur dhabtii inay ku sugan tahayna waa tilmaamay naskii oo xaaskaagu inanta ay wadato ama caruurta ay wadato diinteenna islaamku waxay sheegaysaa inay carruurtaadii uun tahay qofka si caadiga ah u fikiraya ajriga iyo fadliga iyo wanaagga aad ka helaysa caruurtaada korinteeda unbaad iyagana ka helaysa lidaalik baa rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu u soo geed fadhiistay nin mujaahid ahaa abu salame la odhan jiray gabadhuu ka geeriyoodaa umu salama la odhan jiray markaasuu yihi waxaan doonaya inaan ku guursado waxay tidhi saddex bay igu guursan kari mayst ta hore weeyaan horta waan da' baan islaam weyn baan haataha midda labaad caruur badanna waan leeyahay midda saddexaad hinaasahaygaa yar badanoo xayraankay iguma sahlanaa <laughs> saddexdaa arrimood dee nebigii ilaahay baa tahay inaynu isku kashifano dooni maaye warkaan kuu caddaynaya markaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam inuu isagu raaxaysta ugama jeeda inuu qofkan u raaxeeyo iyo caruurtan oo uu badbaadiyo oo bulshada ururyaabu guurkiisuba ahaa guurka nebigu mu ahayn inuu isagu luga fidsanayo oo uu ma ahayn waayo dumarku guursadoo dhan mid quraaba inaan ahaydba oo caaisha iyaguna waxay wuxuu guursaday wakhti ay aada u yaraydba lix jir sagaal jir buu kula aqalgalay dee waa qof yarba dumarka kale oo dhami wada carmalbay ahaayeen qaarkood in yar markii ay joogeen ayaabay hoggaanka fur noqdeenoo ay yidhaahdeen waanu iska kaa fasaxnay dumarka kale u hoyo marka guurkiisu waxa uu ahaa guur gacalnimo iyo bulshada ururinteeda mid siyaasadeed mid ijtimaaci mid tacliimi ayuu ahaa arrinta labaad ee sheegaysa waxa konton jir baabuu ahaa markuu dumarkan eh, kororsan bilaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam wakhti qofka hamadi ah aanay hayn badani ayaa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam dumarkaa kordhiyay sadexdee arrimood buu ka qanciyeyoo waxa uhi horta marka hore xagga da'daad sheegtaye anaabaan da' yarayn buuri <laughs> laftigaygaabaan yaraynba marka waxaan kuugu faanaa ma jiro midda labaad xagga carruurta badanaad sheegtayna ciyaaluki ciyaali caruurtaadu waa carruurtaydii waataynuuga soconnee midda saddexaada hinaasaha iyo cadhadaasina ilaahay baan kuu baryi doonaayoo waa lagaa dabcin buuri taasina way iska sahlanaan buuri marka dee waayahay bay tii ko haddaad ku galayso sidii bay markaa ku guursatay ciyaaluki ciyaali baynu uga jeedna marka rabiiba allaati fii xujuurikum a ah, haysaan waa inantaa la korinayo shardiga ku xidhani waxa weeye shardiga aayaddu ay dhigtay marka ay kaa xaaraantinimoobayso inantu waa marka aad hooyadeed la aqal gasho hooyadeed intood meheriso kolkaad la aqal gasho labada arimood kolka la isla helo laakiin haddaad hooyadeed meheriso ase aad la aqalgelin ehm, oo iyada aad markaa iska furto dee kolkaa inantii xaraam noqon mayso inantii xaraam noqon mayso waaya ehm, waxaa yimi marka sidaa cagsigeed sidaa cagsigeed baa yimi oo ah maalan waxaad meherisay inantii lamaad aqalgelin yaanad la aqalgelin be hooyadeed waa xaraam markaa oo arrinku xagga islaanta uu ka culus yahay haddaad islaan meheriso meherintaa macnaa inan aada meheriso hooyadeed meherintaa laftigeeda xaraam ku noqoto mar hadii caqadkaasi dhacay taasina waxa weeye tii aad la guri gasheen haddaydaan la guri galin dhibaata ma jirto waa guursan kartaa inanta taasina waa taa falaa junaaxa calaykum wa xalaa'ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum xaliilat libni waa tii inankaaga xalaasha u ahayd oorida u ahayd adigu sodog baad u ahayd waa sidaynuu naqaanee adiguna sodog baad u tahay iyaduna xaliila ayay inanka u tahay inanka shardi unbaa ku xidhan waa inuu mina sulb waladu sulbi waa inuu oo waxaa looga jeedaa waxay yaqaaneen carabtu wax la yidhaahdo attabani qofku inan buu iska sheeganayaa ama wuu soo helayaa ama cid buu ka soo qaadanaya dabeedna waa inankaygiibuu odhanaya mid aanu dhalin kaa ooridiisa waa la guursan karaa taasi kuma jirto oo waa kii nebiguba calayhi salaatu wasalaam markii uu zayd saxaabigii la odhan jiray zayd ibnu xaarif oo berigii hore ina nebi maxamed loogu yeedhi jiray markii uu zaynaba bintu jaxsh furay waa kii qur-aanka ilaahay ugu xalaaleeya yidhi falamaa qadaa zaydun minha wadaran zawajnaakaha waanu kuu guurinay kol haddii zaynab oo muraadkiisi ka calaf qaado u furay waxyaabaa ka xaaraantinimeeye waa an tajmacuu bayna alkhtayn laba hablood in aad guur ku kulmisaan biljamc waa kuwii ku xaraamtahaa adigoo tan qaba inaad tan kalena guursato qoyskiima qabata taas sidaa darteed ayaa dhaqanka wanaagsan uu yahay ee sharciga ah intaa haddii aad kala calaf qaadaan oo aad furto oo ay cadad baxdo tan kala xalaal ku noqonaysa ilaa ma qad salaf mar walba walbays qur'aanku waxa uu ummadda ka ruksaynaya oon loo qabanayn wixii islaamka ka horreeyey wixii islaamka ka horreeyay waa cafa allahu camaa salaf wixii hore tegay waa ka dhaafaya aayaddaas waxay sheegtay saddex iyo toban aayaddii horena mid aayaddan soo socotaana waxay tilmaamaysaa eh, mid ka mida ah muxaramaadka waalmuxsanaatu min annisaa halkii horun baa kuu taalla xurimat calaykum almuxsanaatu min annisaa waxa aan guurkoodii xaaraan u kaa yahay dumarka muxsanaadka erayga muxsan sida aayadda dambe inoogu iman doona macnayaal dhowruu yeeshaa mar waa muxsanoo bimacnaa mutasawij qof xaas la ah. marna waa muxsanoo bimacnaa cafiif qof dhowrsoona marna waa muxsanoo bimacna alxor qof xor ah saddexdaba wuu noqon doonaa oo waynu ku arki doonaa marka waa dumarka rag kale uu qabo mar haddii gabadhaasi nin ay u mehersan tahay in guur lagala hadlo iyo in laga eryado iyo in laga fasakhdo iyo in wax meher laydhaa lagu wadwado intuba waa xaraam weeye waa xaraam xataa guurka labadaa qof isku mehersadeen hadduu yahay guur faasida ama guur aan dee sharciga waafaqsanayn hadduu yahay aabbaheed inuu cid siiyo iyo mas-uulkeedu ma aha jeeroo waraqatu tafriiq loo sameeyo oo qaadiga warqad looga qaado haddii maalan guurkaa hore guur weli la-aanuu dhacay guur markhaati la dhacay weeye guur waan waxuun ka silan yihiin buu ahaa oo aan waxa loo qaadaya waraqatu tafriiq warqad lagu kala kaxaynayo go-aan qaadi baa lagu kala oo ilaa haddii aan sidaa la odhan qofkiina wax ismoodsiiyo dee shubha imanaysa waxay ku dambaynaysaa uun arintu tii soomaalida ee odhan jirtay maxay naag bay naga qaadeen reer hebel dabeedna waxaaba laga yaaba in rag ku dhintaba gabadh meherkeed baa laga hadlayay in dad ku dhintaaba laga yaaba fitnadaasi si aanay u imanin waraqatu tafriiq warqad lagu kala kaxaynaya waa inay jirta akhlaaq xumay noqotay wakhtiyadan dambe dadka gobonnimadu ay ka yaraatay iyo dhaqan xumadii timid iyo diin yaraantii in gabadhu ay iskala heshiiso iyadoo nin lamid kale deetana u lacag siiyo udhahdo qaadihedal u tagoo u noqdo u dhahdo way dulmantay annagaa naqaano oo hele maxaaya waxaasuu ku sameeyey waxalla wuxuu u qabtay ma jiro intaasuu ka maqnaa markhaatibuu ka noqonaya wuu maalgelinayaa maalgelin faasida sidii bay kaga fakanaysa iyadoon haddana cadad bixin ayaaba la odhanayaaba hebelkii isaga ahaa ee ag socon jiray bay guursatayba waa qulun dhowr jeer la booshaaqayo marka taasoo kale waa dhaqan xumo ay waajibtay in la iska ilaaliyo waxaynu soo arkaynay gabadha markaa nin hore uu furay ee aan ka cadad bixinna ama asay ha siido ha laga dhinto ama ha la fasakho ama ha la furo gabadhaasi kol haddii ay cadadbax ku jirto oo ay ciddo tirsanayso iyadana guurkeedu ma guntamayo ilaa maa malakat aymaanukum maxay sheegaysaa waxay sheegaysaa iyada oo qofkani tii uu qabay ayuu sharciga kuu xalaaleeyey iyadoo la qabo mid ay u mehersanayd oori u ahayd ayaa lagu xalaaleeyey asalkeedaba ina ataxliila wataxriima xaqun lilaahi tacaala wax la xalaaleeyo wax la xaaraantinimeeyo wa xaq ilaahay uu leeyahay wixii uu xalaaleeyana waa ku qancaynaa wixii uu xaaraantinimeeyana waa ka joogsanaynaa ooridaa hore ee qof mu'minihi uu qabay ama gaal dee eh, aan maaragtay dagaal inaga dhex oognayn mamnuuc bay ahayd laakiin haddii gaaliyo islaamay ay dagaalamaan oo addoomma lasoo qabto dumarkoodii lasoo qabto gacanta lagu soo dhigo dee mujaahidiintumaa loo qaybinaya sidaa darteed istibraa marka lagu sameeyo ee riximkeedii ilma laga hubiyo kii markaa la dhaqmaya waa u bannaan tahay meherkaasi mar haddii lasoo qabsado ka soo wareegtay markaasuu go-ay oo ay dhammaatay sida haddii ay soo islaamtaba uu go'i lahaa sharcigaa gooyey ilaahay markii hore ismeerinta sheegaybaa imikana sheegay aanu jirin ilaa maa malakat aymaanukum addoommaha gacmihiinu milkiyeene gaalada laga soo qabtay ragbaha qabee waa xalaal wey taasina waa ta kitaab allaahi calaykum saasaa ilaha wi kataba allaahu kitaaban calaykum wuu waajibiye waajibin inaa xukunka raacdaan waa qoraalu ku qoray loox maxfuudka qoraaluu ku qoray misxafkan iyo kitaabkan wax ilaahay uu qorayna ka hadal ma leh wa uxilla lakum maa wara'a daalikum intaa wixii ka soo waa idin xalaal maa wara'a daalikum kiinna ah. wixii ka dambeeya ismu ishaaro wuxuu noqonayaa wax kasta oo daliil aanu sheegin inuu xaaraan yahay guurkiisa waa idin xalaal laakiin hadduu daliil sheego dee qur-aanku meelo kale kuwuu ku sheegay iyo xadiidka nebigu kuwa uu sheegay iyo iyaguna waa halkanubay soo galayaan muxsiniina hayra musaafixiin hayra musaafixiina muxsiniin waa idinkoo guursanaya hayra musaafixiin sifaax waa sinada idinkoo guursanaya oon ka sinaysanayn sine ilaahay wuu diiday asalkeedaba sinada iyo iyo waxaa la yidhaahdo ee saaxiibka gabadh lala saaxiibo wa shaqa kaafirka shuqul kaafir baa la yidhaha carabtii berigaa hore way lahay iyagoo kuwan iyo carabtaasi aanay isa soo gaadhin oo isku qolo aanay ahayn oo isku wadan aanay joogin kuwanina saaxiibkii iyo sinadii sidii unbay wadaan sidii unbay u wadaanay leeyihiin hebel toban buu la saaxiibi karaa afar buu la saaxiibi karaa lamaanihiisii baa la idhaahdaa iska wada socdeen sidii sumalkaadaa lagu daraha iska wada socdeen sidii unbay u wadaan wixii la odhan jiray sifaaxna baktiga ma cuno laakiin fuudkiisaan cabaa aidiska ha la yska ilaaliya waa lagu dhintaaye sinadana condham ha laga gashado halkaasay marayaan halkii wuxuu ka farcamayaabay bay leeyihin sinada ayuu ka farcamaa cudurkaa dilaaga ah la idhaahdo si aanu idiin dilin condhamka ka gashada bal adigu e waa baktigana iska ilaali fuudkiisana cab weeye marka noocoodaasoo kale inaynu u jawaabnayn u hadhadalno uun nacasnimo weyn weeye waa in macno la keenaa xaqahoo kaa ilaahay inoo sheegaya oo qofku sidiisaba hadduu sinadii ku dhiiranayo inaad tidhaahdo naftiisii baan ilaalinayaa macsiyadana ha iska wado dee ma ilaashanaanayo qofka waxa dilaba macsiyada cudurkanba ilaahay wuxuu ku keenayba waa abaalmarin dadka laga abaalmarinayo cashar loo dhigaya macsiyada muxsiniina hayra musaafixiin an tabtaquu biamwaalikum baa meesha taalla xoolihiina inaad ku raadsataan waxna waan guursanayaa waxna iga bixi maayaan ayaan isqabanayn alrijaalu qawaamuuna cala annisaa raggu mas-uuliyadda dumarkay leeyihiin maxay maxaa ku xiga alrijaalu qawaamuuna cala nisaai bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim iyo xoolahooda ay bixiyeen haddaad u gasho markeeda horeba islaantu way kiishad weyntee wuxuunaad ka dhadhamis ama aad ka qayishid lasii wada socon kari maayo marun bay kugu qarxi <laughs> waaya maalgelini wayna jirta fama stamtactum bihi minhun faaatuuhuna ujuurahuna tu markaa kuwaa ku raaxaysataan ilaa maqaasidii guurka waxaa ka mid ah inuu ninkiina raaxaysto gabadhiina raaxaysata xataa raaxadaasi maaha oo keliya galmada laakiin mujarad qofku uu yeeshay maadaama uu yeeshay lamaane guur xalaala ay ku wada joogaan ay dhiseen waxaa jira raaxa siyaadaabaa jirto qofku markiiuu sukada ahaa ama kelida ahaa aanu lahayn marka mar haddii oridaa ku raaxaysateen oo isguursateen dee meherkooda bixiya shaqaayadooda bixiya waa farad ilaahay u qadaree taasaa rabbi u leeyahy oo yaan lagu bakhaylin macnaa gobonnimo daro iyo iyadoonu qofkii xumaantii ka siqsiqaynin bay sheegaysaa intuu qofkan xalaashaday wixii aduun ahaayee koobnaa uu ku xalaashaday in uu madaxa ka xoqdo ama ka meeraysto ama uu u diido bal salafka dhaqankoodii wuxuu ahaa intaanay la aqalgelinba gabadha markay meheriyaan intaanay la aqalgelinbaabay siin jireen meherka dhammaantii meherka dhammaantii oo iska siin jireen ama kala barhbaabay siin jireen lidalik baa dhaqanka carabtu xaaliyan isagoo kaa ka soo jeeda muqadam iyo mu'ahar bay leeyihin marka inanta la meheriyo waxaa la idhahdaa meherka maxaa muqadama maxaa lasii qadimayaa dabeedna haddii intaasoo kun uu yahay kala barh baa la qadimaa mu'aharkuna waa in la isku sii yeelanayo wakhti ku xiga inanta la siinayo inagu wixiisoo dhan waa wada mu'ahar dee inha iska noqdo weeye asalkiisaba magacunbaaba laga yaabaaba inaynu uga jeedno <clears throat> walaa junaaxa calaykum fima taraadaytum bihi min bacdi alfariida dembi ma jiro wixii iskala raali noqotaan intii la qadaray kadib meherkii la qadaree guurka markii la samaynayay lagu dhex magacaabay adiga iyo islaantu waqti dambe haddii ka heshiisaan ama lacagha ha kugu bedasho ama ariha ha kugu bedasho ama kitaaba ha kugu bedasho ama dahab oo mar bedeshaan oo mar la yareeyo oo mar la kordhiyo mushkiladii ma jirto mar haddii la iskala raaliya laakiin raalli noqoshuu cidda uu ka go-a maaha aabbaha maaha mas-uulka laakiin waa inanta ina allaha kaana caliiman xakiima waaya alla wuxuu uhi waman waman qofka haddaba gabadh kale aayaddani sheegaysaa oo guurkeedu dadka qaarkoodna uu xalaal u yahay dadka qaarkoodna uu xaraam ka yahay ase iminka aynaan haynin waana qofka loo yaqaano addoonta alama dadka qaarkoodna xalaal bay u noqotaa mararka qaarkood ayay qofkii xalaal u noqon kartaa wakhtina xaraam bay ka noqon kartaa wakhtiga ay adoontu qofka xalaal u tahayna aayaddu way sheegaysa wakhtiga ay xaraamta ka tahayna way sheegaysa si aad u ogaato waman qofka lam yastadic aan karin minkum isagoo idinka mida buu lahaydhi dawlan maal daraadii dawlan xoolaanu u karayn oo aanu haysanin an yankixa almuxsanaati almu'minaat dumarka xorta ah ee ilaahay rumeeyey ayuu kari waayey inuu guursado isagoon dhawl haynin dhawl maal isagoon haynin daraaddeed ayuu gabadh mu'minada oo xor ah guursan kari waaye fa mimaa malakat aymanukum kuwa gacmihiinnu ay milkiyeenee addoommahaaba wax ka guursada oo min fatayaatikum almu'minaat addoommihiinna ilaahay rumeeyey addoonta mu'minadda ah markaa iska guursato xora kol haddaad guursan kari weyday wallaahu aclamu biiimaanikum ilaahay baa aad u ogsoon iimaankiinna qofka mu'minaha iyo ka kale iimaanku ka dhabiyo kale ilahay baa kala yaqaan bacdukum min bacd barkiinba barka kaleu ka yimi ilmo bani aadam unbaad tihiine waxba addoon ha ka santaagin fankixuuhunna biidni ahlihinna ku guursada dumarkaa iyaga ah fasaxa ehelkooda addoommaha ehelkeeda iyo kii lahaa waa inuu ku guuriyaa waatuhunna ujuurahunna meherkoodana siiya bilmacruuf si wanaagsan u siiya muxsanaatin iyadoo la guursanayo hayra musaafixaat iyaga oo aan laga sinaysanayn ama aan dee dar sinayste ahayn muxsanaat iyagoo cafiifaat hayra musaafixaat iyaga oo aan sinaysanayn iyadoo lagu yaqaano dad cafiifaad oo dhowrsoon isla markaana aan sino ku dhaqaaqin walaa muttakidaati akhdaan iyadoo dumarkaasi aanay ahayn addoommahaay kuwa samaysanaya khidni walaa muttakidaat iyagoon samaysanaynin akhdaan khidni saaxiin sinana midu badheedhay maaha saaxiib hoosena ma wadato markaase addoontaa la guursan karaa fa idaa uxsinna marka ay guursadaan ay ori noqoto xaas fain atayna bifaaxisha haddii ay la yimaadaan sino fa calayhinna addoommaha dushooda waxaa nisfu maa ciqaab barhkii cala almuxsanaat dumarka muxsanaadkaa wixii saarnaayo min alcadaabi ciqaab ah ciqaabkii dumarka muxsanaadkaa la marin lahaa ayaa kuwanna la marinaya barhkii daalika arrintaasi waxay u sugnaatay in addoon la guursadaa waxay u bannaan tahay uun liman qof khashiya ka cabsadoo ka walaacay alcanata sino oo minkum idinka mid ah qofka bulshadiinna ka mid ah ee sino ka warwara ayaa addoonta guurkeedu xalaal u yihi wa an tasbiruu inaad addoonta guurkeeda ka sabirtaan oo iska daysaan khayrun lakum way idiin fiicanta ilaa ubadkiibaa addooma noqonaye wallaahu ghafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariisa kollay aayaadka axkaamta ka warramaya dee nidaam iyo qaanuun iyo sharci bay ka warramayaan had iyo jeerna shayga sharciga la idhaahdo wuu ka adag yahay xagga fahamkiisa iyo udaadagiisu dee hadalka caadiga iyo wacdiga iyo waanada wuu ka adag yahay waayo waa hadal miisaankiisa leh saa darteed bay u baahan tahay inaad marar badanna u fiirsato waxaad garan weydana dadka weydiiso macnihiisana ku celceliso oad fahamto waana laga yaabaa in yar hadduu hadalku kaa baydho inuu qalloocan karo saa darteed ba aayaadka axkaamta ka warramaya ka miisaan badanyihin ama ka culus yihiin kuwa kale addoonta marka uu qofkii guursanayo horta sideedaba sharcigeennu wuxuu ogol yahay ruux dumar ah in lala dhaqmo laba siyood miduun waxa ka sii horraysa macnaha inaad asraarta shareecadda iyo maqaasideeda iyo sida waxu socdaan inaad ogaato ayaa muhiima waxaa la yidhahdaa al aslu fi alashyaai libaax ila alabdaac wa ila alcibaadaat waxa mubaaxa shay walba waxa u asala inuu mubaax yahay wixii dhaqdhaqaaqee la samaynayo iyo wixii la cunayo iyo wixii tasarufee la samaynayo waxa u asala intaynu adduunyadan ku noolahay inuu wada mubaax yahay ilaa wixii sharcigu dee uu xaaraantinimeeye laba arrimood baa taa ka duwan oon asalkaa haysanin mide waxa weeye dumarka midda labaadna waa cibaadada cibaadada asalkeedu ma aha inuu mubaax yahay ee cibaadada asalkeedu waxa weeye inay tawqiifi tahay oo wixii ilaahay uu sheegay ama rasuulku siduu sheegay in loo cibaadaysto in loo cibaadaysto nabiga laga daydo oo waxaa doonta aanad yeeli karin arrimaha dumarkana waxaa asal u ah inay dee xaraam yihiin oo asalkoodu in loo galmoodo waa xaraam weeye haddaanu meher sharci jirin laba dariiqo ayumaa markaa sharcigeennu ogol yahay qur-aankuna sheegay xadiidkuna sheegay gabadha in loogu galmoon karo mide waxa weeye meher la mehersado ama xor ha ahaato ama addoon ha ahaato bidana waxa weeye milkulyamiin qofku lahaansho gabadhan leeyahay inuu kula mucaamaloodo oo sidaa ugu galmoodo waa labadaa ay sheegayaan aayaadka sifaadka mu'miniinta ka waramaya waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun muminiinta waxaa ilahay uu ku ammaanay inay cawradooda ka haystaan sino ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum xaasaskooda mooyaane iyo addoommahooda xaasaskooda iyo adoomahooda xaaskooda de way la dhaqmi karaan addoommahoodana way la dhaqmi karaan marka taa adoontaas iyadu waxba mar haddaad adigu iska leedahay oo cid kula lihi aanay jirin waad la mucaamaloon kartaa oo waad la dhaqmi kartaa iyadoo aan ku mehersanayn bal haddaad tidhaahdo adoontaada adigu aad leedahay maalkaaga ka mid a ah, haddaad tidhaahdo waan mehersanayaa isma qabanayaan oo caqadka iyo meherka iyo eh, lahaanshaha waxa miisaan badanaya lahaanshaha kol haddii aad leedahay wuu iska caqad jirayaa ma jiro taasina waa taasoo labadaas siyood ilaahay addoommahan abuurtay raggooda iyo dumarkooda kuma qabsan karna mana faragelin karna ayaa sidaa inoo jideeyo labadaa arrimood soo dhigay oo ama lahaansho iyo milkul yamiin ama guur xalaala labadaa midunbaa lagula dhaqmi karaa gabadh si kale lagula sidii kale lagula dhaqmaaba waa saaxiib iyo sino oo halkan aayaddu ay kaga digeyso waaya haddaba <clears throat> addoonta milkulyamiin baa lagula dhaqmayaaba iyo lahaansho mar baa la guursan karaa addoonta oo meher ahaan aad maaragtay intood mehersato oori ka dhiganaysa markaas waxa weeye marka shuruudahan qofkii laga helo qofkii kolka shuruudahan laga helaaba adoonta guurkeedii xalaal uu noqonaya haddii shuruudahan laga waayana waxa ay ka mid noqonaysaa dumarkii guurkoodu aanu xalaash ahaynaynu soo tirinaynin ayay ku biiraysaa markaa shuruudii bay markaa aayaddu tirisay ku darso oo imika halkan aayaddani sheegaysee la guursanaya addoonaad leedahay adugu maaha waa addoon nin kale le ilaa adugu haddaad leedahay guurumaad baahateene macnaha waxaynu isu dul taagaynaa wixii baan waaqiceenna imika ka jirin oo nacasnimada iyo fulaynimadiiba waxay keentay wax badan oo diinteennu ay sheegayso in waaqica laga waayo oo meeshii aan aanay jirinba ayay keentay oo marka geed ay qabsadaan waayeen ayay kuwii caddaana kuwa madow ka dhigteen maaragtay adoomo carabtiina wixii usoo galay iyaguna addoommo ay ka dhigteen markii da inxiraafku dhacee dadkii baydheen waaya haddaba marka qofka shuruudahan laga helo addoon nin kale leeyahay buu mehersanaya xikmaddu u mehersanayaana waxa weeyaan inuu sina kaga dhowrsanaado oo sina uu kaga dhowrsanaado goortuu sino goortuu haddaba guursan kara lix shardi bay sheegtay aba ama lix labada waa la odhan karaaya waman lam yastadic minkum dawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaat qofkii dhawl buu waayay dhawlku waa maalka maal baanu haysanin uu ku guursado gabadh mu'minadahoo muxsanada mu'minad muxsanada macnaha muxsanada halkani waxaa looga jeedaa waa xor alxaraa'ir almu'minaat gabadh xorahoo mu'minada maaluu ku guursadaa buu qofkii waayay kow kaasi waa shardi shardiga labaadna waxa weeye fankixuuhunna biidni ahlihinna waa in kiilaha uu kuu guuriyo shardiga saddexaadna waxa weeyaan wa aatuuhunna ujuurahunna waa in meherkeedii loo qadimo la siiyey ila waa intuu dafiraabee maalka xoolaha nin kalaa leh shardiga saddexaad mise afraad shardiga saddexaad isaguna waxa weeyaan muxsanaatin hayra musaafixaat waa inay qof cafiifada tahay oo dhowrsoon oo aan sina lagu aqoon shardiga shanaad ama lixaadna waxa weeye dalika liman khashiya alcanata minkum qofkii waa inuu sina ka walaaco oo is ihahdo wallahi naftaada haddaanad meelaynin armay meel xun ka dhacdaa haddaanad ku midaynin cidaad guursato armay sina ku dhacdaa haddaanu ka baqanaynin sino iyadana xalaal maaha shardiga lixaadaynu tabaynaa waxa weeyaan fa mimaa malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat addoontu waa inay muminaad tahay addoontu waa inay mu'minaad tahay waa inay tahay mid cafiifadahoo dhowrsoon saaynu sheegayno qofkii waa inuu waayaa maalkiibuu ku guursan lahaa ehelkeedii waa inuu weydiistaa sina waa inuu ka baqdaa waxaa la odhan karaa waa lix haddii la yidhi tu xorahoo uu guursadaa buu xoolo u waayey waxaa laga fahmayaa tu xorahoo uu sii qabaana waa inaana jirin tu xora oo imikaba xaasu ah oo dee uu ku dhowrsoonaado iyana waa inaana jirin kol hadii la yidhi wuxuu kari waayey inuu mid guursado xola dee tuu imika sii qabaana waa la iska fahmaya biariiqi alawlaa lixdaa shardi marka qofkii laga helo xalaal bay u tahay addoon inuu guursado nin kala leeyahay nataa'ij baa ka soo baxaya haddaba gabadh caadi oo la guursaday addoon la guursadaa la mid maaha natiijada ka soo baxaysa waxa weye kow carruurta ay ku dhasho dhami iyaday la mid noqonayaan macnaheed waxa weeyaan wada addoommay noqonaya oo waxa ay u xaadirayaan ninkaa iyada iska leh ayay xoolihiisa ku jiraan taasi waa mid midda labaada ku jirtaa waxa weeye wakhtigaa la idiin qaybinayaa ilaa qofkani cid bay ku kayroosantao qof baa leh maalintiina iyada isaga ayay la joogaysaa sayidka habeenkiina dee kan ay nin xaaska u tahay ayay la joogaysaa <laughs> waayo masaariifta yaa bixinaya qolo waxay leeyihiin dee kan maalintii ay la joogaysaa u shaqeynaysaa dee ha bixiyo qolada kalena waxay leeyihin me kan habeenkii qola kalena waxay leeyihin ha loo kala baray la waqtigaa qaybsane cadaaladda hala eego taasi waa baab kale waaya natiijadaasoo ka dhalanaysa daraaddeed oo halkaasu taasoo ka soo baxaysa awgeed baa ilaahay uhi wa an tasbiruu khayrun lakum inaad iska daysaan addoontaa guurkeeda oo naftiina xejisaan baa idiin khayr badan mar hadii aanay de qof caadi ahaynoo ubadkaagina uu addoommoobayo taasaa idin khayr badan saas mafhuumka macnaha aayaddu ay bixinaysaa waata inaad tan inaad wadato inaad iska daysaa kaaga khayr badan marka shuruudaha lixda ah la helo addoontii guurkeedii qofkan xalaal buu noqonaya haddii shuruudaha laga waayana xalaalu maaha saasaynu ugu soo darnay tiradii qofkii aan la guursan karayn marka haddaba dhowr jeer buu eraygan muxsanaada soo noqday aynu kala eegno marka hore waxa weeye an yankixa almuxsanaat almuuminaat muxsanaadka hore waa cafiifaat waxa weeyaan xaraa'ir wuxuu kari kari waaya gabadh xoroo muminada inuu guursado waxaa ku xiga muxsanaatin hayra musaafixaat muxsanaatin ereygaasina waxa weeyaan waa mutasawij iyaga oo guursanaya oo aan sinaysanayn faidaa uxsinna waa maxay marka ay dhowrsoonaadaan faidaa uxsinna marka ay nin guursadaan labadaa lagu macnayn karaa facalayhina nisuma cala almuxsanaat kuwa xortaa ah dushooda waxaa eraygu markaa saas u yaro kala bayrbayraya saddexan macno marba macnihii ku munaasiba ayaa lagu fasiraya aan ku celinna lafdiga isasaarkiisa waman qofka lam yastadic aan karin minkum isagoo idinka idinka mida dawlan aan xoola haysan an yankixa almuxsanaati almu'minaat dumarka xorta ee ilaahay rumeeyey buu waxba ka guursan kari waayo maadaama aanu xoola haysan fa mimaa malakat aymaanukum ha guursado addoommaha gacmihiinnu ay milkiyeen min fatayaatikum almu'minaat fatayaatu alfatiya waa gabadha addoontaa wey mu'minaadka ahoo hadday addoontii kaafira tahay iimaankiina ilaahay baa yaqaana muuqaalkuuna eega idinku bacdukum min bacd qaarkiinba qaarka kale ka ahaadeena intaad addoon ka santaagi lahayd dee isku insaanunbaati fankixuuhunna biidni ahlihin ehelkooda idankiisa ku guuriya sida taxortaaba ehelkeeda idankeeda loogu baahan yahay wa aatuuhunna ujuurahunna bilmacruuf meherkooda si wanaagsan oon hagrasho lahayn u siiya muxsanaatin hayra musaafixaat iyagoo guursanaya oon sinaysanayn walaa mutakhidaati akhdaan iyagoon saaxiib samaysanayn faidaa uxsinna marka ay dhowrsoonaadaan ay nin guursato in atayna bifaaxisha hadday sina la timaado ila kolkii hore waxa lagu ogaa inay dhowrsoonto fa calayhina nisu maa cala almuxsanaati min alcadaab waxaa dushoodaa xagga ciqaabka wixii taa xorta ah lagu lahaa barhkii halkaa waxaynu ka fahmnay masalo kale oo baabul aytaam lagaga hadloo ah marka xuduudda iyo xeer ciqaabeedka ay noqoto qofka xortaa inta lagu leeyahay kala barhkiiba addoonka lagu yeeshaa maalan haddii ay sina tahay qofkan maxaa lagu lahaa dee boqol jeedal sooma kan kontan baa lagu leeyahy hadii afartan lagu lahaa qofka xorta iyaga labaatan baa lagu leeyahay xataa ah, nidaamkii kale waajibka ku ahaa maala kafaara gudkii iyo kalabarh baa lagu leeyahy dalqadihii oo kale adoonku wuxuu ku qabaa labuu ku qabaa ilaa midii ma kala barhmaysee marka laaga xaggii cadadbaxa saddex qur'e hadii qofka xorta u ag addoonkii waa mid iyo barh waxaas wixii kala barhmayoo dhan waxaa lagu yeelanayaa xagga ciqaabka addoonka kalabarh baa lagu yeelanayaa qofka xorta intii lagu lahaa kalabarhkii wixii aan kala barhnayna laga daynaya sinadii dhagax kudil baa jiray soo maa miyuu kala barhmaya isagu nusnus male dalika fadlullah ilaahay fadligiisi wuxuu noqday in addoonkii lagaba daayo addoonkii addoontii hadday sinaystaan xaasoo soo mareen edbintan kale un mooya dhagax kudil ma yeelanayaan leannahu kalabarh baanu lahaynba haaf male dee dilkii dil nusii ma jiro dalika liman khashiya alcanata minkum an tasbiruu khayru lakum allahu gafuuru raxiim sidaasiibaa masaa'ilka axkaamta ay aayaadkaasi u xuseen oo tahay runtii qofku mar laba iyo saddex iyo afarba inuu ku celiyo si uu fikrad caama u yaraan ka qaato ama xukunka laga hadlayo boqolkiiba konton oo uga fahmi karo yuriidu llahu ilaahay wuxuu doonayaa liyubayina lakum inuu idiin caddeeyo xaqa wayahdiyakum inuu idinku hagaabuu doonayaa sunana aladiina kuwii jidkoodii min qablikum idinka idinka horreeyey wayatuuba calaykum inuu idinka toobad aqbalaa buu ilaahay doonayaa wallaahu caliimun xakiim ilaahay baa cilmi iyo xikmad baleh wallaahu yuriidu ilaahay wuxuu doonayaa an yatuuba calaykum inuu idinka toobad aqbalo wayuriidu waxay doonayaan aladiina kuwii yatabicuuna raacraacaya daba raqlaynayay ashahawaat naftoodu waxay doonayso kuwa daba orda ee iblaysku ku guuraan waxay doonayaan an tamiiluu inaad leexataan maylan cadiiman leexasho weyn inaad xaqa ka leexataan bay doonayaan yuriidu allaahu ilaahay wuxuu doonayaa mar saddexaad buu rabbi ku celiyay an yukhafifa cankum inuu idinka fududeeyo oo sharci fududu idin dajiyo wa khuliqa alinsaanu daciifa qofkii bani aadamkaa waxaa la abuuray isagoo iska tabar daranoo wax culus karayninba markaasaas darteed buu ilahay idinku fududeeyey yuriidu allaahu wallaahu yuriidu yuriidu allaahu intee oo jeer baa ilaahay uu soo celinaya saddexdaa jeerba ilahay wuxuu doonaya ilahay wuxuu doonaya marka dadku waxay doonayaan dadka aan diinta lahayn waxay doonayaan iyo ilaahay wuxuu doonaya inay iska hor jeedaan bay aayaadku caddeeyeen ilaahay waxaan doonayaa buu inaan xaqa idiin cadeeyo hanuunka idiin caddeeyo saalixiintii iyo awliyadii wanaagsanaa idinka horreeyay jidkoodii cagta saartaan ay ku nabad nabadgaleena lagu lagu liibaanay wuxuu ilaahay doonayaa albaabka toobadda inuu idiin furnaado jaaniska ka faa'idaysataan xataa haddaa gaftaan wuxuu doonayaa ilaahay inuu sharcigiisa idiin fududeeyo waxaana axkaami waa waxa karaysaan intaa laynoo soo jideeyo oo dhan mid aynu odhan karno ilaahay uma kari karno ma jiro haddaad kari weyda ruqsad baada jirto waa lagaa fududeeyey intaasoo iraado ah ilaahay uu leeyahay iraado kalea ka soo hor jeedo ah shaydaanka iyo ehelkiisa rabitaankooda wa yuriidu aladiina yatabicuuna shahawaat kuwa shahawaadka raaca shahawaadku waa maxay shahwada wax kale aynu naqaanaa inaguya shahawaadku waa rabitaanka lidalik baa qofku rabitaano badan uu leeyahy rabitaanka hadalka rabitaanka aragga rabitaanka maqalka rabitaanka caloosha rabitaanka hamada rabitaano badan qofka meel waloo baahaniba rabitaan bay leedahay rabitaanadaasoo dhan sharcigu in la hawlgeliyo wuu ogol yahay laakiin fii xuduud iyadoo xad la dee kuwanina waxay leeyihiin bilaa xuduud waa inay bilaa xuduud ahaadaan waa hawaasheen weeye macnaheedu bal qofkii la yidhi waxaad doonto ku hadal oo waxaad eeg oo waxaad doonto maqal oo farjigu wuxuu doono wado oo waxay doonto ha maxaa ka soo hadhaya way waalanaysaa adduunyadu oo adiga arkaya waali ku dambaysa xalla waxaan laga baacmushtareynaya waa adduunyadii ay wareeriyeen adduunyada intay soo wareeriyeen ee soo afuufeen ayay dabeetana kasii baacmushtareynayaan warkeeda haddana aladiina yatabicuuna shahawaat qofka bani aadamkaa maala iminka aynu marayno ee guurka la xidhiidha saddex dariiqo mid unbaa ayuunbaa iman kara in la yidhaahdo qofkani hamadiisaba yuu gudanina ha haysto baahidan ilaahay uu ku abuuree labada lamaana ay isu baahan yihin ha iska haysto dee taa ka dhalanaya inuu qarxaa ka dhalanaysa ma suuragalaha cadaaladna maaha ilaahay baana ku abuuray kii yidhi annagaa ragga kaniisadda kuwa waxay koofidaha yaraa cadcad gashada ee ragga kaniisadda iyo dumar kaniisadda ayaa yidhi waannu haysanaynaayoo waxaan la mahadin baa ka soo baxay iyo ceebo la yaab badan midda labaad waxa weeye qofkani baahidiisa ha guto xadna xadmayuu yeelan sino iyo guur iyo rag iyo dumar dee xoolana uu ku daray halla wixii ka soo horbaxaba jaanigaa rogan taasina la tijaabiyo iyagii iyagiibaaba ka ka qaylinayaba ha ka qayliyeena haddana way ka joogsan kari laayeen leannahu meelay ka soo noqdaan bay garan laayeen way wada dhaceen marka way soo toosi kari laayeen labadaaba waa lagu fashilmay oo madaahib atansiir waalmadaahib alilaaxiya madhabaha wax walba xalaaleeyey iyo madaahibta kiristanka labadaa ku jabay islaamku laakiin wa kadalika jacalnaakum ummatan wasatan waa diinan wasatan diin dhexe weeye millata ibraahima xaniifan marka isagu waxa wey qofku baahidiisa ha guto xadna ha yeelato waa guurku waa kaa baahidiisu gudanayaa waa la dhiirinayaa inuu guto asturo laakiin xuduud ha yeelato caqadka nataa'ij kale reerka lagu dhisayo lagu nasanayo ubad ka soo baxayo daa'imaya xuquuqda leh bulshada ka mida waa xaddaasaa layha guto marka taa weeyatu ilahay yhi yuriidu allahu an yukhafifa cankum wixii kaleba waa culays kanunbaa fudud waxaynu uga jeednaa inoo geeyo wa yuriidu ladiina yatabicuuna shahawaat yatabicuuna shahawaat iyagu rabitaankay raacayaan rabitaanka ee qofka muslimkaana diinta hagta qofka aan muslimka ahaynaan iimaanka lahaynna rabitaanka haga yuriidu daa'iman ishbaaca alkhariiza weligiiba wuxuu doonaya inuu baahidiisa dhargiyo baahida qofkuna dee miyay dhargaysa ma dhargayse qofku inuu ishbaaculqariisa yatabicuuna shahawaad waxa weeye baahidiisa inuu qofku dhargiyu isku dayaya taasi lagu fashilmay sidaa darteed baa ilahay kuwa uu ka degaya arintan sharcigooda xataa masterkiisa iyo asalkiisa dimuqraadiyadda lagu sheegayo iyo shuruucda ay soo saartaa waxay ku salaysan tahay yatabicuuna shahawaat ereyga dimuqraadiya waa erey greega oo ka kooban laba eraybuu isugu jiraa waa murakab masdiya macnihiisuna u yahay iraadatu shacb waa raqbatu shacb shacbigu waxay doonayaan shahwadda shacbiga wey shacbigu wixii ay doonayaan ayuu golayaashu ku xukumayaan maamulka u sareeya ku xukumaya distoor u noqonaya iyagaa bedeli kara iyagaa sugi kara waa yatabicuuna shahawaat dimuqraadiyaddu waa taa wey asalkeeda sidaa darteed baa waxay yidhaahdeen markii ay daliilka u samaynayeen iraadatu shacbi iraadat ullah daliilka dimuqraadiyadduna waa kaa shacbiga iraadadiisu waxay doonaan dadku waa wuxuu ilaahay doonay bal ka warran dadku hadday yidhaahdaan liwaadka iyo sinada iyo khamriga ha naloo fasaxo bal ka warran qofka muslimka ana dee waxaa xidhaya ee asalka waa masdarkiisa waxa weeye iraadat ullah wa yuriid ullahu ba asal wma kana lmumini walaa muminati ida qada llah warasulu amran an yakuna lahm lkhiyaraةu min amri yuriid llahu baa asal ah kuwana waa yuriidu ladiina yatabicuuna shahawaat baa asal ah marka waxaynu uga jeednaa waa laba mabda haddaad tidhaahdo dimuqraadiyadda iyo islaamka ayaa la isu keenaya waa laba mabda oo tamaaman iska soo horjeeda oo midna ay tahay rabitaankii dadka oo dadku ay doonayaan maamulkooda inuu ku hago ama xaq ama baatileh islaamkiina wuxuu doonayaa ilaahay wuxuu doonayo oo dabcan dadka dan u ah in lagu hago dee way madaxa isku dhufanaya marka kaalaya tacaalow falnuwafiq haddii la idhahdo isu kaalaya iyoynaan adduunyada isa seegin iyo gaaladae dadkaa gaalada iyoynaan isa seegin aan iska heshiinay dimuqraadiyadda iyo islaamkaynu iswaafajinayna bolasigooda asalka ahba iskhilaafsanba hagee la ysaga keeni karaya hadday wada tashi tahay iyo hadday doorasho tahay iyo hadday qaraar la qaato tahay nidaam la socdo asalkiibaaba iskhilaafsanba siyaasaddii looga jeedaa iskhilaafsan sharciga dadka muslimiintiina waxa uu ku salaysan yahay ilaahay wuxuu doonay rasuulku wuxuu doonayaa wuxuu ilaahay doonay qur wuxuu doonayaa wuxuu ilaahay doonay xadiidku wuxuu doonayaa wuxuu ilaahay doonay iyaguna waxa ay ku salaysan yihiin wax alla waxa sharcigooda ah, waxay dadku dooneen iyadoo oo la diinteennuna inay noo sheegtay mar walba dadku wuxuu u badan yahay maxay xagga liidatu u badan yahy walaakina akar annaas intee baa qur-aanka kusoo aroortay akar nnaas wamaa kaana akaru nnaasi walow xarasta bimuminiin akar nnaas waa munxarifiin marka halkaa ayaan lagu logo-ina dadkan wax sheeg sheega ama maamulada inoogu jirjirow taa haka ha ku yeedhininoo ha ka dhawaajinine eh wax isqabanaya ma ahee xagga xaqa uun ka abbaara halkaasay ka macdahay yuriid llahu an yuafifa cankum wakhuliqa linsaanu aciifa haddii imika loo noqdo in la isbarbar dhigo shuruucda nidaamka maalan ama ummadaha kale qarbi iyo sharqi midkaad doonaysa dhoo shuruucdooda xeer ciqaabeedka iyo xeerka madaniga iyo xeerka siyaasadda u dejisan haddii la isbarbar dhigo boqolkiiba sagaashan waxaa ka fudud kan shareecada marbaa waxaanu isu eegnay xeerka cuquubaadka ee waddankeenna laga dhaqmee maxkamadaha yaha oo dowladdu ay yidhahdeen bal shareecadda waxa waa tan laga qayliye bal waxa uu ku khilaafsan yahay soo eega saddex boqoloo qodob buu ahaa boqol iyo labaatan qodob bay isku khilaafeen boqol kaba shareecadda ka fududay isaguna wuu ka adkaa boqolkiiba siddeetan waxa adag kaasaa adag kenanna wuu ka fudud yahay laakiin dee waxaa fahmi karaa waxanaa adag iyo waxanaa fudud waxaa fahmi kara qofka wax ka garanayada haddii wixiisu bawsi ku socdaan qofka de wuu iska odhanaya iska islaamka ala inagu xukumo kow aan idhaahna buu odhanaya waxbay inaga hadhin dadkan seefta islaamka ha la leefsiiyo markaa shaydaan inuu shaqaynaya isma qofkii oga uu islaamka dacaadaynayo islaamkuu dacaadeynaya wuxuu ka soo horjeedaa yuriidu allahu an yukhafifa canku markuu leeya islaamkuu culusiyo dadka madaxa laga dhufto gaalkuushaqaynaya shaydaanka wa khuliqa alinsaanu daciif yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyo laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaail xoolihiinna gardaraha ku kala cunina ilaa an takuuna inay tahay mooyaane mucaamaladaasi tijaaratan baayac mushtaracan taraadin minkum raali noqosho xaggiinna ka yimi aad wax ku kala qaadanaysaan tijaarad taasi waa xalaal walaa taqtuluu anfusakum naftiinna ha dilin oo ha islaynina qof walowgana naftaada ha dilin ina allaha kaana bikum raxiima ilaahay baa ahaaday mid iini naxariisanaya waman yafcal daalika qofka arrintaas sameeye lasoo sheegay cudwaanan isagoo xadgudbaya wadulman isagoo gardaroonaya fasawfa nusliihi naaran hadhow baan naar bartanka udhigi doonaa buu ilaahay wa kaana dalika cala allahi yasiira ilaahay arrintaasi waa u fududtahay in tajtanibuu haddaa ka fogaataan oo ka durugtaan dad yahow ilaahay baa la hadlaya ummadda kabaa'ira maa shay kiisa waaweyn tunhawna canhu waxa la idiin diiday kiisa waaweyn haddaa iskaga durugtaan waxaan idinku bushaaraynayaabaa ilaahay uhi nukafir cankum sayi'aatikum wixiina yaryarna waan idinka salabayn doonaa anna waxaan ballan ku qaaday inta ileer inaan idinka dhaafo wa nudkhilkum waxaan idin gelin doonaa idinku casuumi doonaa mudkhalan kariima meel la galo oo qurux badan oo wanaagsan oo qaali qaaliyahoo janno ah taana u diyaargarodaa ilahay wey saasaa ilaahay uu tilmaamayaoo waxa uu xusay nafta iyo maalka iyo cirdigu inay isku miisaan daliilka sheegaya in qofka nasabkiisa in meel laga dhacaa ay xaraam ee sheegaya naftiisa in meel laga dhacaa ay xaraam tahay oo dhiiggiisa la daadiyo unbaa sheegaya maalkiisa in la xalaashadana inay xaraamtahay markaasaa ilahay uhi xoolihiinna baadil ha ku kala cunina noocay doonaya ha ahaado dariiqad sharci ahayn baa baadil inay tahay tijaaratan can taraad ilaa an takuuna almucaamala mucaamalada idin dhex maraysa ee wax ku kala qaadanaysaan inay tahay mooyaane maxay tijaaratan baayic mushtari iyo ganacsi can taraadin minku aa ku kala raali tihiin haddii labada qof hooyoo isii waxay kala iibsadaan oo waxaagii qofkaa ugu tagaan adoo wax ka soo badashay waa xalaal tijaarad baalaha bidaalik bay tahay qofka wixiisa waxaad ku qaadan waxaad wax ku qaadan kartaa adigu mimaa muqaabila alcamal aw muqaabila almaal xoog iyo xoolo inaad qofkaa midun wax kaga soo qaadato macnaha waxaynu uga jeednaa ama xoogaagii baad kaga iibsato waad u shaqaysay ama xoolahaagii baad dhaafsatay waa labadaa mid sidaasaa ilaha wuli marka yaan la fudaydsanin maalka in la xalaashado walaa taqtuluu anfusakum haysdilina isku nafgelayaa tihiin marka inuu qofku naftiisa dilana waa la diiday inuu dadka kala laayana waa la diiday labadaba waa xaaraam sida maalkoodu dadka uu xaraamu yahey bay naftooduna xaraamuta ilaahay wuu idiin naxariisanaya halkaa aayaddu waxay daliilu tahay qofka inaanay u bannaanayn intixaarka waxa la yidhaha inuu naftiisa dilo siay gaaladu idhaahdaan qofku hadduu isagu ikhtiyaar isagaa inuu naftiisa dilo isaga ayaa la leh isagaa isleh ayay leeyihin sharcigu wuxuu leeyahay waa ammaano ilaahay u dhiibe si fiican mooye si khalad ayaa loo isticmaalay qofka intan sameeya cudwaan iyo dulmi ilaahay wuxuu ugu ballanqaaday naar naartuna ilaahay way u sahlantay bushaara ka dhacday aayadda aayadda waxay ka mid tahay shantii aayadoode cabdillaahi ibnu mascuud uu lahaa waxaan ku jecelay suuratu nisa wuxuu ilaahay ku bushaareeyey qofka kabiirada ka taga in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu waxaan idiin diiday kiisa waaweynee macsiyada kala noocnoocee kuwa la sheegay ka mid yihiin sinadu ka mid tahay dhucu ka mid yahay dilku ka mid yahay khiyaamadu ka mid tahay qofka ka taga nukafir cankum sayi'aat ka yaryar baa la dhaafa leannahu qofkani wuu dadaalay qofka intuu guntiga isku adkeeyey wax alla wixii kabaa'irta ka tagay dee wuu dadaalay rikoord weyn buu qaatay qofkaas tallaabo weyn buu qaaday ilahayna wuxuu ugu bushaaray inuu dembiga yarna ka dhaafayo wanudkhilkum mudkhalan kariima jannana aan gelin doona buu ilahay yidhi wallahu aclam